alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllahu wslm calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi wslm wbacd qaala alimaamu malik raximah اllah ma tafcalu اlxaa'idu fi اlxaj إida axramat اlmarأaة اlmuslima uma طara'a calayha ma yamnacuha min acmaali bacdi الطaacaat kaan xaadat aw nufisat famaada tasnac qaala malik can naaficin ana cabdاllahi bna cumar kaana yaquul almarأaة اlxaa'idu alatii tuhillu biاlxaji aw اlcumra inaha tuhillu bixajiha aw cumratiha ida araada cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu yaquul almarأaة اlxaa'idu alatii tuhilu biاlxaji aw اlcumra yacni imra'a xaa'ida aw xaa'id turiidu an tuhila biاlxaji aw biاlcumra inaha tuhilu bixajiha aw cumratiha faalxaydu aw الnifaasu laa yamnacu min alإhlaali wاlإxraam bal yajuusu laha an tuhila fii xaali xaydiha aw fii xaali nifaasiha ida araada walaakin laa tatuufu biاlbeyti walaa bayna aلصafa wاlmarwa laakin tacmalu kula acmaali اlxaji gayra annaha laa tatuufu biاlbeyti لأnnaha mamnuucaة min dukhuuli اlbeyti aw اlmasjidi lxaali xaydiha aw nifaasiha walaa bayna الصafa wاlmarwa الصafa wاlmarwa laysa min almasjid min almasjidi bal humaa mashcaru aakhar wayajuuzu lilxaa'idi aw nufasa an tadkula fi sacyi bayna الصafa wاlmarwa laakin laa yasixu an tascى liأnnahu min shuruuطi الsacyi an yakuuna bacda طawaafi اlquduum aw طawaafi الrukn wa hiya laa tatuufu laa طawaafa اlquduum walaa طawaafa الrukni maadaamat xaa'id yaquul walaakin laa tatuufu biاlbeyti walaa bayna الصafa wاlmarwa wa hiya tashhadu اlmanaasika kulaha maca الnaas jamiicu اlmanaasiki min alwuquufi bicarafa wاlmabiiti bimusdalifa wاlmabiiti biminan wa ramyi اljamaraati wa kulli acmaali اlxaji fainaha tacmaluhaa maa cadaa aلطawaafa biاlbeyti wالsacyi bayna الصafa wاlmarwa yaquul غayra annaha laa tatuufu biاlbeyt walaa bayna الصafa wاlmarwa walaa taqrabu اlmasjida xataa tadhur ilaa an tadhur qaala abu cumar wa ama qowlu bni في هذا الحديث وما بين الصفا والمروة فإنما ذلك من أجل أن السعي بين الصفا والمروة موصول بالطواف لا فصل بينهما والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهار فإذا لا تطوف ولا تسعى وتفعل سائر أعمال الحج غير الطواف والسعي يقول السعي يستحبونه على طهار laa yushtaradu an yaqaca alsacyu calaa طahaara bal yajuusu an yaduufa wahuwa laysa mutadahiran yaquul walaa yuujibuunaha sharطa fiihi kama huwa cindahum fi طawaaf liannahum lam yakhtalifuu fii man taafa calaa طahaara falama akmalaha intaqadat طahaaratuhu annahu yascى kama huwa yasiluhu biطawaaf walow tawadaأa wasacaa kaana cindahum afdala waawfaa ثuma dakara faa'ida أkhraa wahiya yaquul fii hada اlkhabr wma kana midlahu daliil calى ana alxaa'ida laa taqra'u اlqur'an wa fi اlqiyaasi walaa shayئa minhu liأnnaha low qara'at اlqur'aana sallat walow sallat daklat اlmasjid وعlى hada أkثar الcلماء wahiy riwaayaة أshhب can malik wahuwa sawaab masأlaة qراءaة الxaa'ض aw النufasاء lilqur'an masألة fiiha شhayء min الkhilaaf bayna الصaxaabati radي الlahu canهum walakin hunaaka شhayء laa khilaafa baynahum wahuwa xurmaة masi الmisxafi aw xamlihi lilxaaئض aw النufasاء hada laa khilaafa fiih bal dakara aw naqla alxaafid bn rajab alijmaaca fi xurmati dalika lakin alkhilaafu xaasilu bayna asaxaabati radia allahu canhum wa bayna ataabiciina fi qiraa'ati alxaa'idi aw الnufasaa lilqur'ani aw shaya min alqur'an wain kana almualifu raximah اllah rajaxa alqowla bilxurma lakin alkhilaafu qaa'im alcumratu fi ashhuri اlxaj ashhuru اlxaj shawaal wadulqacda wa cashrun min di lxija hadihi hiya ashhuru اlxaj wa kaana alcarabu fi اljaahiliya calى shayin min irhi baqaaya millati ibraahim calayhi الsalaam fakaanuu yaxujuun wayactamiruun ويقفون المشاعر لكنهم أضافوا إلى ذلك شيئا من بنات أفكارهم أو من خيالات أوهامهم فكانوا يقولون إن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور في أشهر الحج الإنسان يحج lakinahu laa yactamir walow اctamara lawaqaca fii afjar الfujuur wa kaanuu yaأtuuna bibacضi الsajacaat yaquuluun إida bara'a اdabru aw اdabr إida bara'a اdabr وcafى الأثر وانسلخ sفر xلت idaa bara'a addabar waaddabaru hiya aljuruux alatii qad taqacu liljimaali ahnaa'a rukuubi calayha fayaquuluuna idaa bara'a hada addabar biاnnisbati liljimaali alatii xaja annaasu calayha wa cafa alahar yacni cafaa aharu alxaji wainsalakha safar intahaa safar وانسلخ sفر انتهى sفر xلت الcمرة لمن اعتبر أما قبل ذلك فيعتبر من أفجر الفجور والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه العادة التي لا تستند إلى شيء من الحق فأباح واعتمر في أشهر الحج يقول الإمام مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر الثلاث عمرة الحديبية وهي التي صدها أو صده المشركون عن أن يدخل البيت ويعتمر فرجع وحل بالذبح وعام القضية وهي عمرة القضاء wa hiya qadaa litilka alcumra alatii sada almushrikuuna nabiy sal slm asxaabahu can ilbeyt wa caama lja'raana fahaadihi kulluhaa kaanat fii ashhuri اlxaji kama sayaأti qaala maaliku can hishaam bni curwata can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama lam yactamir ila halaaثa ixdaahunna fii shawaal واثنتين في ذي القعدة وكلها في أشهر الحج شوال من أشهر الحج فهذه العمر التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في أشهر الحج خلافا لما كان يعتقده العرب في الجاهلية طيب yaquul abuu cumar ruwiya can jamaacati min asalaf minhum ibnu cabaas wa caaisha wa ilayhi dahaba ibnu cuyayna wa zuhri wa jamaacatun ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam ictamara arbaca cumar halaatun muftariqaatun wawaaxidatun maca xajatihi hadihi halaatu cumar muftariqa aw munfarida can ilxaj alcumratu araabicatu kaanat maca xajihi sala allahu calayhi wasalama liannahu لأنه قارن أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم فثلاث منفردات وعمرة مع حجه qaala ibnu shihaab aلzuhri اctamara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ثalaaثa cumar اctamara min aljuxfa caama alxudaybiya fasadahu aladiina kafaruu fii dilqacda sanata sittin cumraة اlxudaybiya kaanat sanata sittin araada an yadkul famanacuuhu wafaawaduuhu calaa an yarjica hada alcaam wayaأtiya alcaam alqaadim wاctamara min alcaami اlmuqbili fii dilqacdati min sanati sabcin aaminan huwa waasxaabuhu alcumra aluulaa cumraة اxudaybiya kaanat fii sanati sitiin wa cumraة اlqadiya kaanat fi اsanati alatii bacdaha hiya sanatu sabcin yaquul uma اctamara aلثaaliثata fii dilqacda sanata hamaani xiina aqbala min aطaa'ifi min alja-raan hadihi kaanat ثalaaثa cumar wara'a bacd caama sittin wa caama sabcin wa caama hamaanin wa rawaa jaabiru ana nabiya sala allahu alayh wasalam ictamara halaata cumar kuluha fii bilqacda ixdaahuna zaman alxudaybiya walukhraa fii sulhi quraysh walukhraa marjicahu min aطaa'ifi zamana xunayn min alja'raan idan ikhtalafuu fii ixda alcumar hal kaanat fii shawaal aw kaanat kulluhaa fii dilqacda yaquul abu cumar wafii ictimaari rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh waslm fii shawaal wadilqacda awdaxu dalaa'ili calaa raddi qowli man kariha alcumrata fii ashhuri اlxaj calaa annii laa acrifu axada kariha dalika ilaa man laa yucaddu khilaafuhu fiihi lishuduudihi fii dalik لا يعتبر أي khلاaف يأتي في المنع من الاعتماar في أشهر الحج هذا khلاaف لا قيمة له qاla malik can cabdiرaحmaan bni xarmalةa الأslmي qaluu cabdiرaحmaan bnu xarmlة bnu camri abu xarmalata alأslmi almadnي qaala alwaaqidiyu tuufiya sanata miatin wa hamsatin waarbaciina caama kharaja muxamed bnu cabdillaahi can nafsi zakiya caama kharaja cala aljamaca ana rajulan sa'la saciida min almusayib aw ilmusayab faqaal actamiruu qabla an axuj hada saa'ilu yas'alu saciida min almusayib yaquul hal actamiru qabla an axuja yani ida araada alinsaanu an yactamira yajuuzu lahu an yactamira qabla an yuؤadiya xajata alislaam faqaala hada saa'il hal actamiru qabla an axuja faqaala saciidu nacam qad ictamara rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama qabla an yaxuja kullu cumarihi waqacat qabla xajihi fahadihi alcumar alatii waqacat qabla xajihi tadulu calى ana alinsaan aladii calayhi maala alxaju aw alcumra yajuuzu an yuqadima alcumra cala alxaji wayactamira qabla an yuؤdiya alfariida uma hada alxadiid yaquul abu cumar yatasilu min wujuuhin صxaax whuwa amru mujtamacu calayhi laa khilaafa bayna alculamaaءi fiihi kulluhum yujiizuuna alcumrata qabla alxaji liman shaa laa ba'sa bidalika cindahum wa kulluhum yaquul ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ictamara qabla xajatihi uma tadawca abu cumar bidikri ikhtilaafi alculamaa'i fii wujuubi alcumra faqaal dahaba alimaamu malik ilaa ana alcumrata sunnat muؤakada wa qaala fii muwaطa'ihi laa aclamu axada min almuslimiina arkhasa fii tarkiha wa hada lafdu yuujibuha yani hada lafdu yufhamu minhu anahu yaraa fardiyataha wa wujuubaha ilaa ana asxaabahu wa taxsiila madhabihi calaa maa dakartu laka yani laakin ahlu madhabihi aclamu bimadhabihi wa qaaluu inahu yaraa ana alcumrata sunnat walaysat biwaajib وqاaل أbو xنيiفة وأصxاaبه الcمرة تطwع وqاaل الشhاaفعي والhwري والأوزاعي العمرة فريضة واجبة وهو قول بن عباس وبن cمر وزaيد بن hاaبت ومsروq وعلي بن xuسaين وعطاء وطاawوس ومجاaهد والxسن بن سيrين وسعيد بن جuبير وغyرهم واkhتلفa في ذلك عن بن مسعود فأغلب الصحابة الذين ذكر canhum madaahibahum fii dalika yarawna ana alcumrata waajiba ilaa annahu waqaca ikhtilaafun bayna cabdillaahi bni mascuud faruwiya canhu alqowlu biwujuubiha wa ruwiya canhu alqowlu bisunniyatiha ama alaxaadiid falam tasixa aw lam yasixa shayun kamaa yaquuluhu abu cumar min alaxaadiidi almarfuucati laa fii sunniyatiha walaa fii wujuubiha fadakara alxadiid aladi fiihi ana saa'ila sa'la الnabiy sal slm can اlcumrati awaajibat hiya qaala la wala an tactamira khayru laka yaquul infarada bihi alxajaaj bnu ardaata can muxamed bni munkadir can jaabir wman farada bihi alxajaaj bnu ardaata falaa xujata fiih yaquul waruwiya ayضa ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala alcumraةu wa kulluhaa biasaniida laa tasixu walaa yataquumu bimiliha xuja faidan lam yasixa fi alaxaadiidi almarfuucati shayun yadullu calaa fardiyatiha aw shayun yadullu calaa sunniyatiha wainama ikhtalafa asaxaabatu fii dalika faaglabu asaxaabati yaquuluuna inaha waajiba ilaa annahu jaa can cabdillahi bni mascuud qowlaan fii dalik wa amaa qowlu llaahi caza wajala waatimu alxaja waalcumrata lilah faina hada laa yadulu calى wujuubi alcumrati kaalxaji qaal huna abu cumar wamacnaa waatimuu yacni aqiimuu aqiimu alxaja waalcumrata lilah فمعنى أتموا يعني أقيموا الحج والعمرة لله يعني إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر فينبغي أن يراعي آdاaب الحج والcمرة وأn يuقيimahma للh سubحaanه وتaعaaلى وحده ثuma ذakra qwلا آخر وهuو أن المراada بhذه الآية maن تلبس فعلا بالحج أو بالcمرة فmaن تلبس بهma فإنه يجب عليه أن يكمل وهي أو وهma الشhيئان الوحيدان اللذان يجبان بالدخول فيهما فإذا هذه الآية لا تدل وجوب العمرة ابتداء وإنما تدل على أن الحج النفل أو العمرة إذا دخل الإنسان فيهما فإنه يجب عليه أن يكمل ويتم ثم تعرض لمسألة أخرى وهي تكرار العمرة في العام الواحد بعض الناس إذا حج و إذا أراد أن يحج واعتمر وتمتع يقول إنني أريد أن أعتمر مرة أخرى وأنا في مكة أو أعتمر عن والدي أو عن أمي أو عن أحد أقربائي فيقول بعض الناس لا يجوز تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة وهذا خلاف موجود ولكن الصحيح أنه لا بأس بتكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة قال أبو عمر لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا من سنة yajibu tasliimu limilha wاlcumraةu ficlu khayr waqad qaala allahu caza wajal wafcalu khayra lacalakum tuflixuun fawaajibu isticmaalu cumuumi dalika wاnnadbu ilayhi xataa yamnaca minhu ma yajibu tasliimu lah bacdu الnaasi yaquul la la takraaru اlcumrati bidca laa yenbagii an tukrara اlcumratu ilaa bacda safarin wa ixraamin jadiid wahada كان خلافا إلا أن الصحيح أنه لا بأس بتكرارها سواء كانت العمرة عن نفسه أو عن أحد أقربائه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج سعيد saciid bnu musayib yarwii ana cumara bna abi salama wa cumar ibnu abi salama huwa cumar bnu cabdillaahi bn cabdilasad almakhzuumi rabiibu nabiyi sala allahu calayhi wasalama ummuhu ummu salama radia allahu canha zawju nabiyi sala allahu alayh wasalama yuqaal inahu wulida biardi alxabasha wa tuwufiya wa cumruhu wa tuwufiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama wa cumruhu tiscu siniin fakaأnahu ma adraka shayئa kabiira min xayaati rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama faاsta'dana cumara fi an yactamira fi shawaal wakaأnahu samica bacd الnaasi aladiina yamnacuuna min اlاctimaari fi ashhuri اlxaji faاsta'dana cumar fi an yactamira fi shawaal faadina lahu faاctamara ثuma rajaca ilى ahlihi walam yaxuja dalika alcaam qaala abu cumar inamaa اctamara rasuulu اllahi salى اllahu alay slam qabla اlxaji fii shuhuuri اlxaji calى ma dakarahu alculamaau khubaraau asxaabihi ana alcumrata fii shuhuuri اlxaji jaa'iza khilaafا lima kana calayhi اlmushrikuuna fii jaahiliyatihim walidalika ista'dana wallahu aclam cumar bn abi salma cumar bn اkhadaab an yactamira fii shawaal yaquul liyaqifa calaa ma fi dalika cumar yani liyuuqifahu cumaru calaa ma fi dalika min asunna liannahu lam yakun miman xafida can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam lisigari sinihi ila qaliila uma dakara sharxan aw tawjiihan lixadiiثi yaquul wakana sufyaan bnu cuyaynata yaquul macnaa qowli rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam dakhalat اlcumratu fi اlxaji ilaa ywmi اlqiyaama hal hada yadulu bacdu اnnaas yaquul hada alxadiidu yadulu calaa wujuubi faski اlxaji ilaa cumra lianna alxadiidu yaquul dakhalat اlcumratu fi اlxaji ilaa ywmi اlqiyaama yaquul lam yurid bihi faska اlxaji wainamaa araada jawaaza camali اlcumrati fi ashhuri اlxaji ilaa ywmi اlqiyaamati mufradatan wayustamtacu biha ila alxaji wa an tuqrana maca alxaji kullu dalika jaa'izu ilaa yowmi alqiyaamati wa huwa qowlu xasanu jidda ayb qaطcu talbiya fi lcumra qaala maaliku can hishaam bni curwata can abiih annahu kaana yaqطcu talbiyata fi lcumrati ida dakala alxaram hada mara ayda ams wahuwa ana cabd allahi bna cumar kaana idaa axrama bxajin aw bcumrati min almiwaaqiit wadakla alxaram kaana yuwaqifu atalbiyata ida dakla alxaram qaala maliku fi man axrama min atanciim lakin ahlu maka maala walmuqiimuuna biha ida axramuu min atanciim yaquul fi man axrama min atanciimi anahu yaqطcu talbiyata xiina yara albeyt ama haؤulaaءi aladiina yactamiruuna min maka وykrujuuna khaarija maka fainahum yaqطcuuna الtalbiyata إida dakaluu wabadأuu fi طawaaf qaala yaحyى wasuئila maliku can الrajuli yactamiru min bacضi الmawaaqiif wa huwa min أhli الmadinaةi أw غayrih matىa yaqطcu talbiya suئila maliku can الrajuli yactamir min bacضi الmawaaqiit wa huwa min ahli lmadiinati aw gayrihim yacni min alaafaqiyiin mataa yaqطacu atalbiyata binisbati lcumrati qaala ama almuhilu min almawaaqiiti fainahu yaqطacu atalbiyata ida intaha ila alxaram fahaulaai annaas aladiina yuhiluuna bixajin aw bicumratin min almawaaqiit yaqdacuuna atalbiyata idaa wasaluu ilaa alxaram wa huwa qowlu cabdillaahi bni cumar ayb qaala maalik wabalaganii ana cabdاllahi bna cumar kaana yasnacu dalik yani kaana ayضa yaqطacu atalbiyata ida dakala alxaram yaquulu abu cumar huna ikhtalafa alculamaau fii qaطci talbiyati fi lcumrati faqaala maliku ma dakarahu fii muwaطa'ihi calaa ma dakarnaahu waadaafa qowlahu dalika ilaa ibni cumar wacurwata bni zubayr waqaala الشافعي yaqdacu lmuctamiru talbiyata fi lcumrati ida اftataxa awaaf ashaafici khaalafa hunaa wayaquul inahu yaqdacu talbiyata ida bada'a fi awaaf wamaa qabla dalika fayastamiru mulabiyan wa qaala maratan yulabi almuctamiru xataa yastalima arukna yani xataa yastalima alxajar alaswad fi bidaayati awaaf wahuwa shayun waaxid wاlcilaة fii qaطci الtalbiya yaquul abu cumar liأna الtalbiyata istijaabaة lima duciya ilayhi farda aw nadban faإida wasla ilى اlbeyti washaraca fima lahu qaطca الاstijaabaةa wallah aclam yaquul alcila aw الnukta fii qaطci talbiya ana اlinsaana duciya faإida wasla ilى mandiqaةi الdacwati qaطca alusluub aladi yadulu calى qabuulihi lidacwa liannahu qad wasla ilى اlmakan aladi duciya an yaأtiya ilayhi نقف عند هذا الحد لأن الشيخ عبد الله قد نام اليوم ونكتفي بهذا القدر هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم